kuriyey an abi mascuudin abi mascuud may lakuriyey cukbata bna camrin magaashin cukba leraay alansaariy radi allahu tacaala canhu albedriyi bederna dega jiray reer beder lagnisbey eelki beder beder meri asul dagaalka kadhiyaay wa albedriyi taas culmada iska khilaafaya ini beder dad dadka kugibaaddihay asaabulbeder hay sadidi booliskumi dhoorki ka jari ama mismee ka jarne meela degi jiray degaan ahaan lalankanisbey lamada bijaran radi allahu taala canhuma gaalamay ka golay cugba nazalad nazalat markia degday aayat sadagati sadagada aayadiy markia degday wal hal sadaga leeri oo rasuulka nini sheegay wal dhiibadana eri iya kuna unamay hayne walmaha isne nuxaamilu nahnu baarani calaa duhurina kabaryaalkan korsho hakumbaarani iritaano wal hakumbaarani le ahamaaladani ay fa jaa reed lam wali o hamaalka sakeel iyo wal ku dhiibi jari fajaa rajul rajulka kooyay fatasadaka rajulka sadagay bishayin nga sadagay shayga soo katiirin fara badan maal fara badan nga sadagay wa faqaalu nimin munaafiqiin e saabta ka dhex jirang maerena muraain huwa rajulkan kan entang maali sadagay muraainki istutusa waayo wala usan dhiib istutusa walin dhiibahay saaren wajaa rajul rajulka kaliya koy rajulka aakharu kal fatasadaka rajulkiisuna sadagay bisaacin suusko iyo sadagay isuna suuska timir eh faqaalu hadina munaafiqiinti maerena marku fakadaayo ina allaha tacaala ilaahey laganiyun alihi on yaw deertoon can saaci hada rajuli rajulkan kan ilaahay ilahay man bahan ilahay aniya kueya man bahan